الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد درسي شليسو ميل با من نغدعي ولمن دعوا وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها وخيرها وحن لوفاعل وحن نكون مفعول ذا مفعول كذي وبركتها إيو خيره إيش الله بعد وحويان وحويري وأثبت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار الكاس كتبت قاركود وحيكر لغيان بلفظ الماضي وهو أثبت وصح وأثبت وانصغي في هذا الجزء وأثبت هذه الليلة هذا ومضارع لغير لغيان أيضا لا مانع ayb wuxuu uhi sheekhu wayacrifuuna rabbahum caza wajalla bisifaatihi alatii nataqa biha waxyuhu markuu ka soo baxay asalkii ugu muhiimsanaa usuusha diinta ayuu wuxuu bilaabay marka usuushii kale waxaan soo sheegnay oon muqadimada ku soo sheegnay markuu ka wareegayo mabxath oo uu mabxad kale u wareegayo wuxuu odhanayaa wayacrifuuna wayashhaduuna wayactaqiduuna fasal ma keenayo kutubta qaarkood waxaad ku arkaysaan ayagoo loo sameeyey canaawiin canaawiinta kutubta qaarkeed ku taalood haysataan canaawiin mu'alifku iska leeyahay ma aha waxaa sameeyey nimanka kitaabka taxqiijiyey ninka kitaabka xaqiijiyey taxqiijiyey ninkaasaa canaawiinta usa sameeyey wayna dhici jirtay culimmada ridwaanullahi calayhim horaanba kitaabku isaga oo aan lahayn maaratay eh, eh, maalan fusuul iyo abwaab iyo nin muta'ahira intuu yimaado inuu u sameeyo way dhici jirtay sida maalan saxiixulmuslimka oo kale saxiixulmuslimka yani waxa weeye kitaabu fulan iyo baabu fulan iyo waxaa iskale imaamu nawowi baa iskale caleyh raxmatullah alimaamu muslim ma laha kadalika sidaasoo kale marka mucaasiriintan hadda kitaabka xaqiijiyey yay u sameeyeen iyagu fusuusha iyo abwaabta u sameeyeen fusuushii abwaabta iyagaa u sameeyey amaa kitaabka asalka sheekhu fasal iyo baabun midna ma dhihin waxaase lagu garanayaa mas'alada uu u wareegayo ee uu markaa bilaabaya hadday tii uu ka soo hadlayay ka gedisan tahay bimacnaa waa fasal cusub oo kaleeto saas maanaa ayb wuxuu yidhi marka wayacrifuuna asxaabuulxadiidku way garanayaan rabbahum rabbigood way garanayaan caza qaalib ahaa oo wajalla weynaaye bisifaatihi bay ku garanayaan tilmaamihiisa allatii sifaatkaasoo nataqa uu ku hadlay bihaa iyada waxyuhu waxyigiisa uu ku hadlay wa tanziiluhu yacni soo dejintiisu ay ku hadashay waxyigu macnaa qur-aanku ka wadaa wa tanziiluhu wuxuu waxaa laga wadaa kuu soo dejiyey baa laga wadaa kuu soo dejiyeyna uu ku hadlay oo isla waxyigiiyo macnaha ayb aw amase shahida aw amase shahida ay markhaati ay macnaha qirtay lahu alle ay u qurtay bihaa sifaatkaa rasuul shahida uu qiray dheh lahu alle uu u qiray bihaa sifaatkaasi rasuulu rasuulkiisu uu u qiray sal alla alay waslam yacni rabbigood bay garanayaan asxaabuulxadiid maxay rabbigood ku yaqaanaan oy ku garteen waxay ku garteen sifaadka ku soo arooray waxyigu uu la yimid alla waxyigiisa iyo kuu soo dejiyey oo qur-aanka ah ama rasuulkiisu uu u qiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh rasuulkiisu u qiray oo markaa axaadiista ku soo arooray calaa maa yani calaa maa waradad sida ku soo aroortay warad alakhbaaru axaadiistu siday ku soo aroortay axaadiistii alsixaaxu ee saxiixa ahayd bihi maaga ay ugu soo aroortay yacni rasuulku u qiray uuna ugu qiray ama iyagaa u qiraya sida ay akhbaarta axaadiista sugan ee saxiixa ay ugu soo aroortay sidaasay u sugayaan sifaadkaasay rabbigood ku yaqaanaan subxana wa tacaala oo alla subxaana wa tacaala yani maynan arkin muuminiintu rabbigood maynan arkin subxana wa tacaala bal daatada ilaahi subxana wa tacaala iyo araggeedu waa min alghayb waana sifaada ugu horreysa muminiinta ilahay ku tilmaamay yu'minuuna bilghayb marka maynan arag laakiin waxay rabbi ku yaqaanaan isagaa isu tilmaamay isagaa isu sheegay sifaadkiisu isu sheegay tilmaamaha rabbi subxaana wa tacaala uu sheegay oo ku sheegay qur-aanka nebiguna sal lay waslam axaadiistiisa ku sheegay sugan ee sixaaxa ah kuwaasay rabbigooda ku yaqaanaan subxana wa tacaala saasay rabbigood u garanayaan ayib meesha marka waxaa imaanaysaa haddii aad allana aadan arag subxaana wa tacaala sifaadkii uu isagu isku tilmaamay ama rasuulkiisu ku tilmaamayna aad diiddo allaha aad taqaanaayo weeke waa kee marka seed rabbigaa ku taqaanaa wa ilan laba mid baa wax lagu gartaa sideedaba inaad aragto ishaad u qabato in laguu tilmaamo tilmaan ahaan aad ku garato inaad mid u eg oo isagoo kalaa intaad aragto uga qiyaas qaadato siyaabahaasaa wax lagu gartaa intii midna ma jirto sifaadkaas ayay ahlulxadiidka iyo asxaabulxadiid rabbigooda ku yaqaanaan qur-aanka iyo sunnada kusoo aroortay ayib calaa maa waradad siday ku soo aroortay bihi isaga calaa maa waradad say kusoo aroortay al ahbaaru axaadiistu alsixaaxu ee sugan bihi maaga wanaqalad ay soo guurisay alcuduulu ragga caadiliintii ay soo guuriyeen athiqaatu ee lagu kalsoon yahay canhu ay nabiga uga soo guuriyeen sal lay slam rasuulku sal lay wasalam axaadiistu way ka soo aroortay laakiin waxaa soo guuriyey alcuduulu thiqaat alcuduulu thiqaat cuduushu macnaha waxa weeyaan waa ragga axaadiista warinaya xagga diintooda dad caadiliina hiqaadkuna waa xagga dabdiga iyo xifdiga iyo ilaalinta xadiidka iyo gudashadiisa mar hadduu xagga yacni diyaanada iyo diintana caadil ka yahay dhanka dabdigana uu hiqo ka yahay hiqadu labadabana waa soo wada geli karaan oo labadaba waa loo isticmaali karaa macnaha waxa weye waa rag xadiiskooda lagu kalsoon yahay ahiqaatu ee lagu kalsoonaa warka ay soo guriyaan canhu nabiga ay ka soo guriyaan salawatu rabbi waslamu lahu alla ayay u sugayaan marka meeshaa wuxuu inoogu tilmaamay inoogu sheegay masale muhim ah masaladaasi waxay tahay sifaatka ilaahay subxaanah wa tacaala maxaa lagu sugaa waxaa lagu sugaa ama dilaalatu alqur'aan ama axaadiista sugan ama ijmaaca laakiin sifaatka ilaahay subxaana wa tacaala qiyaas ma galo saas way qiyaas ma galo allahuma sheikh ulislam ibnu taymiya caleh raxmat ullahi wuxuu leeyahay qiyaaska loo yaqaano yani waxa weeye yani waxa weeye qiyaasulawlaha qiyaasul awlaha baa meelaha qaarkood ay culimmadu isticmaaleen adiga almuhim masaadirta sifaatka loo yani waxa weye loogu noqdo waa kuwa iyaga wayuhbituuna way sugayaan asxaabuulxadiidka lahu alla waxay u sugayaan jalla weynaa jalaaluhu eh maa shay bay u sugayaan ahbatahu alla uu sugay linafsihi naftiisa uu u sugay fii kitaabihi kitaabkiisa dhexdiisa uu ugu sugay wa calaa lisaani rasuulihi sal ly slam rasuulkiisa carabkiisa carabka korkiisa uu naftiisa ugu sugay sifaadka ilaahay isu sheegay isagu sheegtay ee isu sugay bay asxaabulxadiid ilaahay u sugayaan alle inuu kitaabkiisa ku sugo oo sifadaa sheegto waa mid inuu rasuulkiisa carabkiisa ku sheego oo ku sugo waa mid waa untii hore midna waa qur'aankii midna waa axaadiistii leanna axaadiista laftoodu wax uu nebigu iskala yimid ma aha maa yantiqu cani ilhawa ilaa waxyun yuuxa weeyaano waa calaa lisaani rasuulihi waa waxyi loo sheegayo oo carabka isagu ka sheegay nebigu gudbinayo salawatu rabbi waslamu caleyh ayib walaa yactaqiduuna marka wax kastoo alla sheegto ama ha noqdo sifaatka sifaat yani la yidhaahdo asifaat yani waxa weye ama ha noqdeen sifaatu lafcaalka sifaatka la yidhahdo sifo kastoo ilaahay sheegtay subxaanahu wa tacaala sidaa ay u soo aroortay bay u nabadgeliyaan oo macnaha wax weeye ma galaan ayib walaa yactaqiduuna asxaabuulxadiidku ma ictiqaadiyaan tashbiihan u ekaysiin lisifaatihi sifaatkiisa loo ekaysiiyo alle bisifaati khalqihi khalqigiisa sifaatkiisa loo ekaysiiyo أرنت اعتقاديا أو فيقولون وحي ليهم إنه ألي خلقه أبوري آدم آدم بو أبوري دي يديه لبدي سقعمود بكو أبوري كما سيدا النص أعد سبحانه عليه ما كركي أكعد في قوله أويل عز من قائل قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي Ah, alla subxana wa tacala aayaddaasi ku cadday wuxuu ihi qaala wuxuu yidhi rabbi subxaana wa tacaala yaa ibliisu ibliisow maa maxaybaa manacaka kuu diiday an tasjuda inaad sujuuddo limaa shay inaad u sujuuddo khalaqtu aan abuuray biyadaya labadayda gacmood aan ku abuuray labadayda gacmood midkaan ku abuuray aadam ah inaad u sujuuddo ibliisow maxaa kaa reebo kuu walaa yactaqiduuna tashbiihan lisifaatihi wuxuu ka wadaa wuxuu meesha ka saaraya alle sifaat buu leeyahay marka la yidhahdo shaki male khalqigiisuna inay sifaat leeyihiin sifaatkaasi marar fara badan xagga magaca iyo kelimada loo isticmaalayo isku mid bay ka noqonayaan xagga kelimada loo isticmaalayo isku mid ha ka noqdeen laakiin xagga kayfiyada ay sifaatku u yaallaan isku qaab ma ah isku midna ma ah markay sifaatka sugayaan marka sida maalan qolada mushabbihada oo ilaahay sifaatkiisa sifaatka khalqiga ku shabahday oo kale ma samaynayaan mushabbihadaas waa nimanka waxaa la yidhahdaa ghullaatun fii ihbaati sifaat baa la yidhahdaa ghullaat lmuhbita saasaa la dhaha qolyaha sifaatka suga kuwooda sii xad jira oo ku xadgudbay sugidda ifaat sifaatka ayaa la yidhaahdaa mushabbiha oo waxay leeyihiin haa ilaahay waa sugaynaa inuu gacan leeyo laakiin waxay ku daba dhigayaan gacanta ilaahayna waxay la mid tahay gacanta khalqigiisa tacaala allahu camaa yaquuluuna culuwan kabiira waxay leeyihiin maalan ilaahay maqal buu leeyahay maqalkiisa iyo ka khalqiguna waa isku qaab ilaahay arag buu leeyahay araggiisiiyo ka khalqigu waa isku mid weji buu leeyahay iyo kuwa ka khalqigu waa isku mid mushabbiha la yidhaahdaayo sifadii ilaahay kayfiyadeedii iyo khalqiga sifaadkoodii bay isku mid ka dhigeen tashbiihaas marka isu ekaysiintaa ilaahay sifadiisa qur-aanka ku soo aroortay ama axaadiista ku soo aroortay iyo sifada khalqiga ma ictiqaadiyaan lxadiid inay isku mid yihiin ama isu eg yihiin ma ictiqaadiyaan waxay ictiqaadiyaan sifaadka ilaahayna waa taabica lidaatihi sifaatu lkhalqina waa taabicatun lidawaatihim ilaahay daatuu leeyahy daatadiisu daata la mida ma jirto sifaadkiisuna waxay raacsan yihiin daatadiisa sida daatadiisa aan wax u shabaha jirin ayaa sifaadkiisana wax u shabaha ayna jirin khalqiga sifaadkooduna waxay raacsan tahay daatadoodii raacsan tahay oo khalqiga laftoodii baan isku sifaad ahayn maalan marka la yidhaahdo hebel dheg buu leeyahay maroodiguna dheg buu leeyahay soo laba makhluuq ma ah soo dheg iyo dheg ma ah ma isku sifa ma isku qaabaa yacni waxa weye udunulfiilna waxay tabac u tahay lidaati lfiil daatadiisu say tahay bay raacsan tahay oo taa un baa laga fahmay markii la fahmay dhegta insaankana insaan la yaqaano iyo suuradiisii dhegtiisii baa la suuraysanaya khalqigii laftiisii baan isku sifaadkiisiiba isshabiinba isu ekayn soo ma jeed marka alla subxaana wa tacaala sifaadkiisa waxay sugayaan ayagoon ictiqaadinin wax tashbiih ah saas way macnaha shubhadaasi oo macnaha waxa weye tasawuru tashbiih waa shubhada ku dhalisay qolada sifaatka ilaahay diiday inay diidaan maxaa yeeley waxoogaa markii ay sifada sug isdheheen sifadii markii ay maalan ilaahay yad buu leeyahay gacan buu leeyahay qur-aanka markuu ku sheegay ayaa waxaa ku soo dhacday war haddaynu gacan sugno soo tii la yaqaanay uu noqon maysa ee khalqiga lagu yaqaanay haa haddayba tii u ekaanayso waa meel kaga dhace eh aynu dhahno gacantan loolama jeedo gacantii xaqiiqiga ahayde waxaa loola jeedaa qudro iyo nicmaa loola jeedaa way diideen marka inay sifaadka diidaan oo inkiraan oo ay ka hor yimaadaan waxaa kalifay markii horaa waxay suuraysteen yacni tashbiih bay suuraysteen saas daraaddeed baa waxaa la yidhaahdaa kullu mucatilin mushabbih kullu mucailin mushabih nin kastoo sifo ilaahay diiday ama sifaadka wada diiday sifada intuusan diidin wuxuu ku dhacay tashbiih buu ku dhacay maxaa yeele waxaa ku bixiyeyba inuu sifaadka diido waa tashbiiha uu suuraystay waxba ka jirin waay tashbiihaas u suuraystay tashbiihii ka carar buu is yidhi cararku cararayay buu marka wuxuu ku dhacay wixii uu ka cararayay wax ku daran ka daran macna oo ilahay sifaadkiisii dhan inuu diido macna ama qaar ka diido saas marka sidaa ma aha culimada xadiidka iyo asxaabu alxadiid iyo ahlu sunnuhu iyagu sidaa maaha meeshaa marka laa yactaqiduuna tashbiihan kelimatu tashbiih aad buu u isticmaalay mualifku dhowr goor buuna isticmaali doonaa sida soo socota laakiin waa laga fiican yahayo waxaa ka fiican in la isticmaalo tamiil in la isticmaalo laa yactaqiduuna tamiilan lisifaatihi bisifaati khalqihi in la isticmaalaa ka fiican oo kelimatu tamtiil iyo kelimatu tashbiih oo annagii safaariiniyada kaga soo hadallay farqi baa u dhaxeeya sababta ay uga fiican tahay tamthiil in la isticmaalana waa kelimada nafyi waa kelimada qur-aanka ku soo aroortay laysa ka milihi lafdiga qur-aanka ku soo arooray baana fiican in la isticmaalo khaasatan baabkan oo kale markii laga hadlayo ayib taasi waa mid talabaadi waxa weeye nafyu tashbiih waxaa haaliban loo isticmaalay nafyu sifaat dawaa'iftan kharibantay ee firaqu dalla ah nafyu tashbiih yaa waxay faafiyeen oo dhagaha dadka ka dhaadhiciyeen marba haddii la yidhaahdo yaani waxa weeye bilaa tashbiih waxay u fahmeen oo dadkii uga dhaadhiciyeen bimacnaa bilaa sifatin saas maanaa mafhuumkaasaa la qaatayba bilaa tashbiih bimacnaa sifa maloo kala loo qaatay maadaama shubhadaasi meesha ka imaan karto isticmaalka khaaskay mutakalimiinta iyo firaqdu u isticmaaleen kelimada macno kale dadka ay ku dhalin karto in laga wareegaa fiican waa sababta labaadee macnaha ay tamiilku u fiican tahay w manaa ta kale saddexaadna waxaa la leeyahay sideedaba wax kasta oo jira wax kastaoo jiraay nooc shabaha waa ka dhexeeya laakiin mumaahalan ka dhexayn saas macnaha wax kastoo jira shabah waa ka dhexeeya calaa aqali taqdiir wuxuu kaga dhaxayn karaa yani wuu jiraa kana wuu jiraa waa nooc min ashabah waa nooc min ashabah saas manaa maalan sifaatullahi way jiraan alla wuu jiraa khalqigiisuna waa jiraa marka waxay leeyihiin nafyu tashbiih calaa itlaaqihi sax ma ah laakiin nafyu tamhiil calaa itlaaqihi baa saxiixa tafasiishaas وحد يقول نقول كرتان الشيخ سليمان بن سيمي عليه رحمة الله بأذو ففاهي وحنا أذو سوقوريا الشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله مرك ولا يعتقدون تشبيها أي تمثيلا بكفها ولا يعتقدون مع اعتقاديان أصحاب الحديث تشبيها شبهيد إيه أكيسين لصفاته إله الصفات كيس اللو أكيسي بصفات خلقي خلق كيس الصفات كود اللو أكيسي فيقولون وحي لهذا إنه ألا خلقه أبو آدم آدم مثال بأكين معناه ifaadkii baynu ka hadlayna sooma bal tusaalan nasiib wey mana miaal wey inahu alla khalaqa wuu abuuray aadama aadam aadam ayuu abuuray nebi aadam biyadayhi labadiisa gacmood buu ku abuuray calayhi salaatu wasalaam kamaa nasa siduu u caddeeyey subxaanahu calayhi arrinka korkiisa ugu caddeeyey fii qowlihi uu yidhi caza min qaa'il qaala yaa ibliisu maa manacaka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya aayaddaas rabbi wuxuu idhi subxana wa tacala ibliis markuu diiday inuu u sujuudo aadam wuxuu idhi ibliisow maxaa kuu diiday inaad u sujuuddo cidda aan labadayda gacmood ku abuuray oo aadam laga wado macnaha aayaddu marka waxay ku caddahay inuu ilaahay laba gacmood aadam ku abuuray ayib labadaa gacmood marka waa laba gacmood oo xaqiiqi ah ilaahay cadamadiisiiyo weynankiisa iyay u qalmaan kayfiyada ay u yaallaan iyo qaabkay yihiinna ma naqaano waxaanse hubnaa gacmaha khalqiga inaynan u ekaynoo shabihin saas manaa gacmaha khalqiga ma shabahaan qacan taa meel dhig allana waa u sugaynaayo siduu u sheegtay annagu ka doodi mayna una diidi mayno isagaa sheegtay oo rabbi qur-aan ku sheegtay subxana wa tacaala aan u sugnay haddana waxaan ugu sugaynaa qaab alla u qalma cadamadiisiiya weynankiisa u qalma oo u dhigma isaga isla markaa waxaan leenahay kayfiyada iyo qaabka labada gacmood u yaallaan arrinna loo sheegay ma aha sida aanaan daatadiisa kayfiyadeediiyo qaabkeeda u garanaynin baanaan sifaatkana kayfiyadoodiiyo qaabkooda u garanayn walaa yuxarifuuna ma leexiyaan alkalaama alkalima hadalka can mawaadicihi meelihiisa kama leexiyaan yacni meelihii ilaahay subxaana wa tacaala uu ugu talagalay kama leexiyaan asxaabuulxadiid oo macnaha wuxuu ka wadaa taxriifka lafdigii naskana ma bedelaan lafdiga naskana ma bedelaan macnaha naska ilaahay uu u jeedayee laga fahmayo lafdiga halkan yaallana kama bedelaan oo kama wareejiyaan ولا يحرفون ما بدلان وما وريتيان الكلمة أي الكلام هذلك عن مواضعه ماله سي شارع لغيك ما وريتيان مثلا تصالح بحمل اليدين درتك ما وريتيان لو ذاك عموت أو لغوحن بارو على النعمتين لغوحن بارو أو, القو أو القوتين أما لبا أوذو لغوحن بارو تحريف المعتزلة كتحريف المعتزلة معتزلدو سيدي هذلك اللي حيان وكلهم اللي حيان وحويلي أهل السنة يا أصحاب الحديث مذهب كودو تحريف كمتشرو كا وينوكين دون إن شاء الله تعالى ديبان كهل دوننا لكن والله ونوع تحريف اللفظي يا تحريف المعنى بالإلاد لو هذا السنة وضع ديبان كشيك دون لكن تحريف المعنى غاوحا كم ذا مثال كان هذا وإنسيه الله صومر لهن آذن لوقع موت بانكو أبوري qolaa labadii gacmood inay sugaan ku adkaatayoo waxayba ka fahmeen laba gacmood sugiddeeda in ilaahay khalqigiisa lagu shabahay ka fahmeen markaasaa waxay yidhaahdeen arrintaas si aan uga baaqsannoon uga cararno waa inaan biyadayadan aan idhaahno laba gacmood loolama jeedee macno kalaa laga wada oo maxaa laga wadaa waxay yidhaahdeen binicmataya labadayda nicmaan ku abuuray مشكلة كلا قفصته وحليل نعموين كله اللي بكليه ما هو يفربدين هنا بل وضع النعمة قيحة ليه لو النعمة يعني وحوي خاصة مجرا إله النعمة يجيزوا فربدين فوقعوا في ورطة أشد من التي يعني فروا منها حتى نقول كلا يقول وحي لهنين ما أهل بيدي هذا اللي وقع مولا قموه ذا وحا ذا بقوتي لماذا إذا أوضت بنك أبوه ayaduna kaba darantii hore waxaa layidhi oo ilaahay hal quwad buu leeyahay quwad ballaadhan buu leeyahay laakiin laba quwadood maxay ahaayeen xaggeedse ka keenteen ayadana meel la mariyo la waa soo ma jeed sideedoo moogtahay dariiqa sunnada ninkii ka cararaya oo sallimi waayo ku sugnaan waayo lugtu waxay kula dhici haawiyo uusan ka soo bixi karin meel khatar oo tii uu ka cararay ee uu ismoodsiiye ka khatarsan buu gelaya maana saas w ayb marka wuxuu sheegay sidaa ma yeelaan buuri sidaa ma yeelaan yacni waxa weeye labadaa yad bay labadaa gacmood bay ilaahay u sugaan wejigay u sugaan maqalkay u sugaan araggay u sugaan haddana meeshaa kama leexiyaana sidaasay u daayaan asxaabuulxadiid walaa yuxarifuuna ma leexiyaan alkelima hadalka can mawaadicihi meelihiisa kama leexiyaan la dhigay bixamli lyadayni bisababi xamli lyadayni labada gacmood ku xambaaristooda sababteedna kuma leexiyaan cala anicmatayni labada nicmo korkooda lagu xambaaro aw ilquwatayni ama laba labada quwadood korkooda lagu xambaaro daraaddeed kelimaadka ama hadalka kuma taxriifiyaan taxriif almuctasilati sida muctasilada taxriifintooda kaleeto hadalka sheekhu isticmaale u fiirsa taxriif baa la yidhahdaa markanoo kale ta'wiil lama yidhahdo ashaacirada iyo maaturidiyada iyo qoladan doonaya inay wax ku hoosgeliyaan midanoo kale waxay ku leedahan sheekh taxriif lama yidhaha maxaa la dhahaa tawiil baa la dhahaa tawiil markaa wey markuu tawiilku noqonayo taaquud noqonayo leanna waxaa loo isticmaalay in ilaahay sifaatkiisa lagu ciyaaro subxana wa tacaala oo lagu diido farqun bayna tawiil wataxriif tawiilka qaybtiisa faasidka ah baa taxriif la yidhahda laakiin tawiilka saxiixa ah oo macnihiisu uu yahay sarfu lafdi can daahirihi lidaliil lafdiga in laga leexiyo macnaha daahirkee ka muuqda laga leexiyo macno kale loo leexiyo sababta loo leexinayana daliilku tusay uu yahay waxaa la yidhaahdaa ta'wiil saxiixa waa haddii lafdiga daahirka ka muuqdiyo macnaha markaa ka soo degdegaya laga fahmayo laga leexiyo oo macno kale loo leexiyo wax daliiloo saxoo lagu leexiyeyna meesha uusan oolin markaa waxaa la yidhahdaa taxriif baa la yidhahdaa ta'wiil lama yidhahda ama ta'wiil faasidaad dheh oo ku dabadar faasid ama taxriif dheh oo u isticmaal macnaha ayib marka yacni diqada cibaarada mu'alifkaad ka garanoo taxriif buu isticmaalay isagu taxriif almuctasilati sida muctasilada يعني وحوي كتحريف المعتزلة ما لا يحرفون يكحرنت لا يحرفون ka taxriifi lmuctazilati muctasilada leexintoodoo kale ay nusuusta ka leexiyaan meeshay ilaahay subxaana wa tacala ugu talagaleen muctasiladu waa niman soo baxay qarnigii koowaad aakhirkiisa ayay macnaa waxaway soo baxeen waa firqad daallaa ah weye waxaa mu'asiskooda ahaa nin la odhan jiray waasil bnu cataa oo xasanulbasri imaamkii taabiciga ah arday u ahaa bidcadii ugu horraysay uu bilaabay waxay ahayd baa la leeyahay wuxuu yidhi alfaasiqu fii manzilatin bayna almansilatayn mu'minka faasiqee dembiga galay dhihi mu'minna dhihi mayno kaafirna dhihi mayno laakiin waxaan leenahay waa mansilo boos u dhaxeeya kufriga iyo iimaanka ayuu yaallaa warkaa markuu la yimid ayuu xasanulbasri wuxuu ka eriyey majliskiisi wuxuu yidhi darsiga hayga imaana ilaan culimmadii salafku ridwaanullahi calayhim sidoodaba ardada iyagaa ka adkaa waxaan layska soo fadhiisanaya maaha warigaa darsiga ha imaani baa lagu dhihi darsigayga hayga imaani haddii lagu kari waayo waa in lagu eriyo markuu arkay bidcadiisiibu wuxuu ku yidhi ha imaanin majliskaygu ku yidhi markaasuu ka fogaadayoo tiirarka masaajidka tiir ka midoo ah, meeshii ka durugsan buu iska fadhiistay halkaasuu marka bilaabay إنه يعني بدع عيسي ويحيس كو تقريريو نينك الله وحا كدر مضيلي إلى عمر بن عبيد ويساقنا عام عانة أذوه مركز اللغمة عابي معتزل اللغمة عابي لماذا؟ لأنهما اعتزل مجلس الحسن وعبت وحيكفوا قادين قوله حسن البصري وضدك درسي كسينة أما وحا الله اعتزل قول الأمة ومذهب الصحابة والتابعين waxay ka fogaadeen oo ka durkeen ummadda qowlkeedii iyo madhabkii saxaabadii iyo taabiciinta bay ka soo gaadhay muctasila halkaasay ka baxday marka usuushooda ay u badan yihiin ee caanka ay ku yihiin waxa weeyaan waxay caan ku yihiin ilaahay sifaadkiisa kulli inay wada diidaan ilaahay aragtidiisa aakhare la arki doono inay diidaan inay yidhaahdaan qur-aanku waa makhluuq nimankii keena wey macnaha inay yidhaahdaan maalan qaybtooda la yidhaahdo qadariyada ila muctasilada ka mid yahay addoommadu iyagaa ficilkooda abuuraya ee ilaahay shaqo kuma laha adiga waxa weye usuul dhowr ah bay ku taagan tahay madhabkoodu asalka la yidhahdo altawxiid iyo alcadlu alamru bilmacruuf manzila bayna almansilatayn usuushaas ku taagan atawxiidka waxay ka wadaan bimacnaa sifaadkoo la diido magacay wanaajisteen mooye laakiin altawxiid haddii muctazilo lagu dhaho macnaha waxa weeye sifaatka diidadoodii waay ilahay sifaatkiisa in la inkiro bay tawxiid u yaqaanaan alcadluna waxay u yaqaanaan allah subxaana wa tacaala afcaashiisa oo la inkiro oo la yidhaahdo addoonku yacni waxa weeyaan isaga ayaa khaaliq ah isaga khaaliq ah oo ma dhici karto ilaahay intuu waxaan addoonka geliyo haddana inuu yacni u cadaabo cadaalad maaha cadaaladdu waxay keenaysaa addoonku inuu doonidiisa la madax bannaanaado ikhtiyaarkiisa la madax bannaanaado ficilkiisa isagu abuurto markaa loo qabsado oo lagu cadaabo ama ajir lagu siiyo ah, cadli bay ku magacaabeen bal aduu magacyaha sida loo wanaajinaya fiiri waa shaqo ibliis ka soo jeedo sideedaba macnaha waxa wey magacaa la wanaajinaya hoostana waxaa ku duugan balaya ku duugan asalka saddexaad waxa weyaan alamru bilmacruuf annahyi cani lmunkar bay yidhaahdaano isagana waxay ka wadaan yacni ku bixitaanka madaxda الخروج على الأئمة ويقانان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منزل بين المنزلتين وتنادى كسوها اللينيو مؤمن كالدنبي وين كرد عي عاصقة مؤمن نماءها كافر نماء لكن آخر يعني وحوه النار تكواري بليه معناه حاجة خوارسة كلمة دي طيب هذه أصول شوضة تقريبا إنها سأقوم مهم سن مركة تحريف المعتزلة كتحريف المعتزلة muctasilada leexintoodoo kaleeto ay nusuusta iyo hadalka leexiyeen oo kale aljahmiyati ee jahmiyada ahaa muctasiladii jahmiyada ahayd macnaha ayib soo saa idinma qoray ayib arrin baraarujin mudan baa jirta aad bay u kala gedisan yihiin tabacaadka aan haysanno ziyaadatan wa naqsan yani wax weeyaan yani kutubtaan haysataan qaar baa siyaado wata قاربا كلمات كقاركود اينا كو اولين تانانيقا كأخرين ايو وحبادن با كيكا قدس وانا متاكد وانا قارا قمد وبرارو تندونا ان شاء الله تعالى لكن سيلو اقادة ميد كانانيقا كأخرين ايو ويعني وحوي ميد او حقيقي دكتور ناصر ابن عبد الرحمن ابن محمد الجديع ورسالة علمية رسالة ماجستيروي شامعته من القرى ونمالين انو ماجستيرك قاتل تقريبا آه. جامعة الإمام محمد بن سعود جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض ayuu kaga qaatay maastere kaga qaatay marka midda dabcada aan aniga wax ka ahrinayan kitaabka ka ahrinaya taa iyadana dabcaad kaleo kale gagadisan baad haysataan oo maalan mid dadka qaarkood waxay haystaan dabca uu xaqiijiyey abulyamiin almansuur in la yidhaahdo oo macnaha wax weyaan maaragtay iyadana e, jirta mid kale taa iyadana jirta oo maaqaan cali khalluuf miya oo aan u badan inaad u badan tihiin marka way kala duduwan yihin way kala duduwan yihiin marka haddii xaraf iyo kelimo iyo bal waa xaleeyaba marka qaarkood inay isku khilaafaan ilaa afar sadar shan sadar baa laga yaabaa in mid ay ka maqanta adiga marka waxa waxaad weydo saaxiibadaa ka fiir inay ugu yaallaan ayib marka wuxuu yihi muctasiladii taxriif almuctasilati aljahmiyati ee jahmiyada ahayd saasuu aniga ii qoraya oo jahmiyada inuu macnaha wax way ka sifeeyo muctasilada ayib jahmiyadu ayagana nin la odhan jiray jahmnu safwaan koox iyo firqo loo nisbeeyo wey turmud meesha la yidhaahdo alimaamu tirmidi tirmid meesha uu ka soo jeedo ayuu ka soo baxay bidcadiisa waana la dilayoo markii dambe bidcadiisu markay soo baxday waxaa dilay nin eh, waali ahaa oo la odhan jiray salam ibn axwas almazini oo marwo ku dilay wakhtigii reer bani umaya ayuu ku dilay ninkaas madhabka jahmiyada isaga ayaa keenay isaguna wuxuu ka dhaxlay madhabka jahmiyada ninkii la odhan jiray jacd ibnu dirham jacd ibnu dirhamna waxaa dilay isagana khaalid alqasri ninkii la odhan jiray isagana amiirka ahaa baa subax ku udxiyaystay maalin carafo la joogo oo muminiintii xoolihii udxiyada qalanayaan yuu yidhi udxiyadiinna qasha aniga mid kalaa maanta ii xidhane kanaan ku udxiyaysane kow wartu ka goy madaxdii muslimiinta moogtay reer bani umaya waxyaalaha aad loogu ammaanay ka mid tahay waxyaalaha aada loogu ammaanay ka mid tahay inay ahlulbidaca ay aada ula dagaalami jireen macnaha ayib marka waxyaaluhu la yimid waxaa ka mida ah oo muctasilada uu ku waafaqay eh, sifaatka ilaahay in uu diido aragtida ilaahay aakhare inuu diido yacni waxa weeyaan uu yidhaahdo hadalka ilaahay waa makhluuq oo qur-aanku waa makhluuq inuu yidhaahdo ayib in uu yidhaahdo maalan insaanku waa qasban yahay oo waa majbuur alcaqiida aljabriya alfirqa aljabriya isagaa isagaa macnaa wax weeye fikradeeda la yimid wuxuu waxaa ka mid a maalan inuu yidhi janniya naartu waa dhammaanayaanoo wax sii jiri doona maaha dhammaad bay leehi wuxuu yidhi iimaanku waa uun macrifatullah ilaahay haddaad garato bas waxaa ka mid a iimaanku waa uun isku mide wax isdheer ma aho ma kala badnaa dadka iimaankooda waa iskuwada mid caqaa'idaas iyo kuwo kaloo fara badanba ninkii la yimid buu ahaa ninkii la odhan jiray jahm bnu safwaan calayhi min allahi maa yastaxiq ayib marka isaga kooxdii afkaartiisa qaadatay afkaartiisa dadkii qaatay oo usuusha ku waafaqay baa jahmiye la yidhaha waxaa ka mida isla muctasiladana ka mida waa nooc min aljahmiya waxaa ka mida nimanka la yidhahda maaturidiyada afkaartii jahmiyada qaar ka mid xambaarsan yihi وحكمذا الشاعر ذا أفكارتي جهمية ذا قارك مذا حمارسين ساس معنا ولو أصول شودي أين كوذا سعنين وحكوك لفسيهن هذا جهمي أفكارتي سي وحكمذا حمارسين ساس معنا طيب وحول أهلكهم الله الله هلاقي الجهمية أي جهمية ذا أهلكهم الله الله هلاقي ومعتزل ذي إيه جهمية ذي اسكتر الله بابي يبو ولا يكيفونها أهل السنهم مكيفيين مك وما قابيان إلهي الصفات كيسا بكيف كيف كما قيبيه يعني وحويان يعني كما قابيان أو أما سيشبهونها سامعين قري ها يا أو تشبيه ما مياه صح ما يشبهونهما بافي عن بليه Ah. walaa yukayifuuna asxaabuulxadiidku ma kayfiyeeyaan oo ma qaabeeyaan humaa humaadu waxay u noqonaysaa labadii gacmood ila sifadii ugu dambaysan ka hadlaynay labada gacmood bay ahay labada gacmoodee ilaahay uu sugtay ma qaabeeyaan bikayfin kuma qaabeeyaan qaab kuma qaabeeyaan ow amase yushabbihuunahumaa labadii gacmood ma shabbahaanoo kuma shabbahaan biaydi lmakhluuqiin makhluuqiinta gacmahooda kuma shabbahaan oo uma ekaysiiyaan biaydi lmakhluuqiina makhluuqiinta labadooda gacmood kuma shabbahaan tashbiiha almushabbihati ka tashbiihi almushabbihati wa sida qolada mushabbihada la yidhaahdo ay ilaahay ugu ekaysiyaan khalqigiisoo kale saasoo kale ma sameeyaan khadlahum llah allaha garabkooda ka bixe allaha khudlaaniyo hiilo alla uma hiiliyo wey maanaa allaha hoojiyo ayib laba maslaba masalo midana sheegayo horta wuxuu ahlusunna uu ka anfiyey asxaabu lxadiid taxriif asifaat siday muctasiladi iyo jahmiyadu sameeyaan waxaa kale uu ka anfiyey altakyiif wuuna soo celin doonaa takyiifka waxaa la yidhahdaa takyiifka waxaa la yidhahdaa waa uu dib uu ka keeni doonaay in shaygan ama sifadan qaabka ay u taallo in loo sheegaa la yidhahdaa maalan soomaynaan dhihin allah subxaana wa tacaala laba gacmood buu sheegay labada gacmood sidaa iyo sidaa iyo sidaasay u eg yihiin sidaasay u yaallaan qaabkaasay yihiin waxa weeyaan waa kayfiyadii iyo qaabkii shaygu u yaallay maalan lilahi lmasal lacla lakiin markii lagu yidhahdo maalan markii lagu yidhahdo mathalan hebel hebel magiciisa markaad hesho markaba waxaa kugu soo dhacaya hebel qaabkuu u ekaa siduu u yaallay ma nin dheerba ma nin gaabanba ma cas yahay ma madow yahay yani waxa weeye hebelkii qaabkiisii uu yaallay baa kugu soo dhacaya shayga qaabka uu leeyahay iyo sansaankiiyo siduu u yaallo baa kayfiyada la dhaha marka sifaatka ilaahay asxaabuulxadiid ma kayfiyeeyaanoo qaab uma sheegaan qaab loo ogyahayna maba jirtaba qaab loo ogyahay ma jirto macnuhu ma aha mid laayaan loo qaadanin macnuhu ma aha ilaahay sifaatkiisu kayfiye maleh macnahaas macno sax maaha shay kasta oo jira kayfiyuu leeyahy shay kastaoo jira kayfiyuu leeyahy qaab u jiraa jira qaab uu u yaallaa jira taa ma aha marka midda la diidan yaho sifaatka ilaahay kayfiye way leeyihin laakiin kayfiyadii ma ogin waxaa la diidan maxay tahy marka waxa la anfinaya waxa weye alcilmu bilkayfiya waay lalkayfiya bidaatiha saas way macnaha yacni kayfiyada ilaahay sifaadkiisu u yaalaan ma naqaano ma naqaano annagu inaanaan aqoonin oonaan garanaynin oonaan kayfiyeyn karin oonaan qaybayn karinin taa way wax laga hadlay amaa ilaahay sifaadkiisu kayfiye ma leeyihiin haa kayfiye waa leeyihiin laakiin kayfiyaday leeyihiin lama yaqaano saas waa arrinta macna ayib waaqadu muhimiyadana lagu baraaruga u baahan ayib wuxuu yidhi walaa yukayifuuna asxaabuulxadiidku ma kayfiyeeyaan oo ma qaabeeyaan humaa labadii gacmood bikayfin qaab kuma qaabeeyaan qaab markaa iyagu ay garan maxaa yeele ilaahay uma sheegin subxana wa tacala waa hadalkii aad garanaysaanoo alimaam alimaam alimaam malik caleyh raxmat ullah waalkayfu majhuul saas way macnaha u fiirsada muusan dhihin waalkayfu macduum ma dhihin muxuu yidhi alkayfu majhuul sifadan ilaahay kayfiyadeediiyo qaabkeeda jaahil baa laga yahay haddayna kayfiyadu jirin wuxuu dhihi lahaa waalkayfu macduum kayfiyadu ma jirtu dhihi lahaa kayfiyadu waa jirtaa laakiin khalqigaa jaahilka inagaan garanaynin kayfiyadka sifaatku u yaalaan saas way macnaha ayib aw yushabbihuunahaa kuma shabbahaan labadii sifo aw yushabbihuunahumaa labadii gacmood kuma shabbahaan biaydi lmakhluuqiina makhluuqiinta kuwa la abuuray gacmahooda kale kuma shabbahaan tashbiiha almushabbihati kuwa wax shabbaha kooxaha wax shabbaha shabihidoodoo kale iyagu ma shabbahaan khadalahum ullahu allaha hojiye kuwa wax shabbahe mushabbihadu marka waxa weeyaan tashbiihu laba qaybood buu u qaybsamaa tashbiihu almakhluuqi bilkhaaliq iyo tashbiihu alkhaaliqi bilmakhluuq waaadun kala bedelaysa tashbiihu lmakhluuqi makhluuqii ilaahay abuurtay addoommadiisa ahaa oo la shabaho oo lagu shabaho bilkhaaliqi allihii abuurtay loo ekaysi markan addoommadii baa booskooda laga qaadayaayo ilaahay subxaanahu watacaala hawshiisii uu goonida u ahaa baa la gelinayaa taasi waxaa sameeyey nasaaradoo kaleeto ka tashbiihi nasaara ciisa billahi tabaaraka wa tacaala ciisaasoo addoon ilaahay maa addoon ilaahay bay qaadeen markaasay ilaahay ku shabaheen waxaa la mid a ah, ka tashbiihi almushrikiina asnaamahum billah gaaladuna asnaamta caabudi jirayna asnaamtoodiibay intay qaadeen bay ilaahay ku shabaheenoo ka dhigeen sidii ilaah oo kale inay wax u qaban karaan taa waxaa la yidhahdaa tashbiihu lmakhluuqi bilkhaaliq ta kalena waxa weeye waa tashbiihu lkhaaliqi bilmakhluuq allah la shabbahayaa oo allah subxaanah wa tacaala wuxuu mudnaa iyo culuwigiisii baa laga soo dejinaya markaasaa khalqiga sifaatkiisii lagu shabbahaya ayb maalan in la yidhaahdo ilaahay sifadiisu sifada khalqiga la midta yadiisu gacantiisu gacanta khalqiga la midta wejigiisu wejiga khalqiguu la mid yahy maqalkiisu maqalka khalqiguu la mid yahy marka waa tashbiihu lkhaaliqi bilmakhluuq bay markaa noqonaysa macana ayib waqad acaada allahu alla subxaana wa tacaala wuu badbaadiyey acaada wuu magangeliyey tacaala korahaya ahla sunnati ahlu sunnaha wuxuu ka magangeliyey min ataxriifi buu ka magangeliyey ufiirsada xagga hore soo asxaabuulxadiidina ma dhih halkana muxuu ina yidhi ahla asunna inay isku mid yihiin buu wataa marka masaladaas culimmadii salafka ridwanullahi calayhim ahlusunna iyo asxaabuulxadiid iyo firqa naaji iyo taa'ifa mansuura iyo inay isku mid yihiin bay taqriiban aqwaashooda ayay macnaha wax way ku imaanaysaa cabdullahi mubaarak oo kaleeto imaam axmed cali raxmatullahi imaam albukhaari iyo kayrkoodba ayib laakiin baxi waayahan dambe muran ka taagan yahay baa jira oo firqa naaji iyo taa'ifa almansuura ma isku macnaa oo isku midba mise baynahumaa cumuumun wa khusuus mise way kala gudaweyn baxigaa waxaa ihaareeyey markiisii hore sheekh salmaan salmaan cawda baa ihaareeyey kitaabii manaa wa sifat lqurabaa inuu haban malinay marka waxaa radiyey sheekh rabiic oo kitaabka qoray ahlu lxadiid hum muxuu ahaa hum alطaa'ifa almansuura walfirqa annaajiya kitaab buubu si mustaqil uga qoray asheikh alalbani caleyh raxmat ullah isaguna baxi buu ku leeyahay silsilada saxiixada uu masalada kaga hadlayo oo uu istixsaansanayo ra'yiga salmaan buu istixsaansanaya oo uu leeyahay waxaa u dhaxaysa cumuum iyo khusuus ayuu isaguna jeclaysanaya waa masale marka waxoogaa nooc waayahan dambe yani waxa way culimada dhexdooda doodii ay ka jirtay labada kelima misku midba mise isku midma laakiin aqwaashii salafka markaad fiiriso iyo aqwaashii laga soo guurinayo inay isku si u isticmaalayaan ayaa macnaha ka muuqata faahfaahin intaa ka dheeraad ah waxaan kaga hadlay oon ku faahfaahinay yani waxa way safariniyadii ninkii u baahan meesha ugu noqdo sheekh albani cali ramat meeshu kaga hadlay meeshaasan ku sheegnay waqad acaada allahu alla wuu badbaadiyey wuu nabadgu uu magangeliyey tacaala ku rahayay ahla sunnati meesha waxaan ku sheegnay saan xusuusnahay in yani labada macno labada macno ay isu imaan karaan taqriiban halkaasaan ku ishaarnay waqad acaada allahu alla subxaana wa tacala waa badbaad wuu magangeliyey tacaala ku rahayay ahla sunnati buu badbaadiyey waa dadka haysta kitaabka ilaahay iyo sunnadii nebiga sal lla alay wasalam iyo wixii laga soo gaadhay saxaabada iyo taabiciinta daahiran wa baatinan wuxuu alla ka magangeliyey qoladaasi min ataxriifi buu ka magangeliyey waa kaan soo sheegnay taxriifka labadiisa noocba lafdiga oo la taxriifiyo iyo macnahoo la taxriifiyo ayib yani lafdiga taxriifintiisu waxa weeye lafdigii in ziyaado lagu daro ama wax laga dhimo kaleto ama xarakadii icraabta la bedelo saas way xarakada ama la bedelo ama xuruuftii wax laga bedelo maalan ehm, istawa oo kale cala alcarshi istawa maxay yidhaahdeen istawla waa taxriif lafdiga wa waana taxriif macnawiya sidii reer bani israa'iil markii la yidhi quluu xita maxay dhaheen xinta nuun bay siyaadiyeen soo ma jeed qoladana laan bay siyaadiyeenoo istawaa bay ahayde istawlaa bay siyaadeen marka haddii lafdigii ama xarakadii wax laga bedelo ama lafdigii wax lagu siyaadiyo xuruuftiisii ama wax laga dhimo waxaa la yidhaahdaa taxriif lafdiya la yidhahda taxriif lafdiga oo xagga lafdiga u noqonayo saas way taxriifka labaadna waa taxriifka la yidhahdo altaxriifu almacnawi baa la yidhahdaa waana midka mutakalimiinta iyo ahlulfiraqu ay dhex galeenoo in naskan macnihii ilaahay uu ula jeeday subxaanahu rasuulkiisu ula jeeday sal lay waslam macnihii laga leexiyo oo macno kaleeto iyo meel kaleeto loo afduubo sida taan hadda soo marnay oo kaleeto yadaynka labada gacmood in loo leexiyo xaggee nicmatayn loo leexiyo ama loo leexiyo yani quwatayn ama qudratayn loo leexiyo soo ma jeed wejiga in loo leexiyo maalan daatan loo leexiyo o kaleeto soo ma jeed yani waxa weye kuwaasa ah waxaa la yidhaahdaa taxriif macnawi ah labadaba ahlu sunnuhu beri bay ka ahayn ayib sidaa waxa u kala qaadaya ibnulqayim caleyh raxmat ullah taxriifka labadiisa nooc kitaabkiisa mukhtasaru sawaaciq lmursala ayuu ku kala qaadaya manaa mujaladka labaad sabxada wuxuu yidhi watashbiihi waxaa kaloo alla subxaana wa tacaala ka magangeliyey ahlu sunnaha watashbiihi iyo shabihidda ilaahay iyo khalqigiisoo laysku shabaho labadiisii noocba isagana oo ahaa tashbiihu alkhaaliqi bilmakhluuq iyo tashbiihu almakhluuqi bilkhaaliq labadaba ilahay waa ka nabadgeliyey watakyiifi kayfiyeyntana ilaahay waa ka nabadgeliyey waa ka magangeliyey ahlu sunnaha takyiifkana waa kan hadda soo marnayo waa tacyiinu kunhi sifa sifada kayfiyadeediiyo qaabkay u taallo oo la cayino wey oo la yidhahdo sidaasay u egto saas way macnaha oo kayfiye nooc nooc khaasa loo yeedho macnaha ayib wamanna alla wuxuu galladaystay calayhim ahlu sunnaha korkooda wuxuu ku galladaystay bitacriifi ah. yacni garansiin watafhiimi fahamsiin ah, tacriif yacni garansiin ay xaqa gartaan dadkana garansiiyaan tafhiim oo inay iyaguna fahmaan dadkana fahamsiiyaan sidii macnuhu sax ugu aha macnaha waxway u fahamsiiyaan xataa salakuu ilaa ay qaadeen sabiila tawxiidi keliyeelidda jidkeeda ay qaadeen watanziihi iyo nasihidda u fiirso yani waxa weye sabiila altawxiid waltanziih alla subxaana wa tacaala waa la keli yeelaya oo alla subxaana wa tacaala sifaadkiisa kayfiyadooda iyo qaabkooda inuu keli u yahay oon lala wadaagin sida daatadiisaba keli ugu yahon loola wadaagin ayay u sugayaan isla markaa wa watansiihi oo waxay ka nasahayaan wax walboon ilaahay u qalbin sida tactiilka iyo tashbiiha iyo wixii tamhiilka iyo wixii la mida ilaahay way ka nasahayaan marka jamacuu bayna altawxiid waltanziih saas way macnaa yacni bayna ihbaati asifaat wa bayna tansiihihi tabaaraka wa tacaala can yani mushaabahat almakhluuqiin inuu khalqiga shabbahana way ka nasahayaan sifaatkana waa sugayaan wa wuxuu ka wada bimacnaa ibaatu sifaat wa tarakuu waxay ka tageen ahlu sunnuhu alqawla odhahasho bitactiili la yidhaahdo in la yidhaahdo taciil alqawla bimacnaa alictiqaad buu ka wada in lagu hadlo bimacna alictiqaadiya buu ka wada watashbiihi iyo tashbiih in lagu hadlana ilaahay subxaana wa tacaala way ka tageen manaa wa tarakuu way ka tageen alqawla odhaansho bitaciili la yidhahdo watashbiihi iyo shabihid ah, halkaasi kutubta qaarkood kelimo kalu qoraya aydin qoran tacliil waa laga fiicanya taliil taciil baa ka fiican taciil baa ka fiican taciilka waxaa la yidhaahdaa waa jahdu sifaat alwaarida fi اlqur'an aw fi suna صaxiixa sifaatka qur-aanka ku soo aroortay ama axaadiis saxiixa ku soo aroortay ilaahay leeyahay diidadooda ayaa la yidhahdaa taciil la yidhahdaa taciilka taasaa la yidhahda mucailada waxaa la yidhaahdaa mucailada waa kuwa sifaatka diido oo dhan nufaatu sifaat baa mucailo la yidhahda almucaila haddaad maqasho bimacnaa waa kuwa ilahay sifaatkiisa diida taciilku marka waa laba taiil yani taciil kulli ah iyo taciil jusi ah taciilka kulliga waxa weeyaan ama mucailada kuliyada waxa weeyaan kuwa ilaahay sifaadkiisao dhanba waxba aan ka ogoleyn ooyay yihiin kuwaasi waa jahmiyadoo kale maalan iyo muctazilada saas macnaha wax ay ka ogol yihiin walaa hal sifana ma jirto ayib kuwaasi waxaa la yidhahdaa mucaila la yidhahdaa kuwana waxaa la yidhaahdaa taciil jusi ay ku dhaceenoo mucadilo waa la dhihi karaa oo waa maaturiidiyada iyo ashaacirada oo sifaatka qaarna suga qaarna diida maadaama ay sifaatka qaar diidaan xaggaa waa laga dhihi karaa waa mucailo saas w maana yanfuuna can illahi tabaaraka wa tacala bacda asifaati athaabita ayib tashbiihana waan soo marnay tashbiihana waynu soo marnay ayib sideedabana waxaa la yidhaahdaa mucailadu waa mushabbiha ama haddii lafdiga aan ka wareegno waa mumaila leanna saan soo sheegnay sifaatka inay diidaan maxaa ku bixiyey ya inay diidaan sifaatka waxaa ku bixiyey liannahum tasawaruu altashbiih waxaa qalbigooda ku dhacday oo suuro gashay ah in haddaan sifadan sugno ilaahay khalqigiisa u ekaanayo oo tashbiih ka dhalanayo tashbiiha ka carara bay marka sifaatka u diideen soo ma saas daraaddeed baa waxaa la yidhaahdaa kullu mucatilin mushabbih leanna intuusan sifaatka diidin muxuu ku dhacay taciil buu ku dhacay waxaan u jeedaa tashbiih buu ku dhacay tashbiihaaba ahaaba sababta u geysay ku bixisay inuu sifaatka diidaba tashbiih uu ku dhacay buu ah ilaa marka horeba hadduusan suuradan tashbiihu uusan geli lahayn sifaatkamaga uusan diideenba saas daraaddeed baa waxaa ku xaqiiqoobaysaa kullu mushab kullu mucailin mushabbih cagsi ma la dhihi kara wa kullu mushabbihin mucail ma la dhihi kara maya lama dhihi karo lannahu shataana maa baynahumaa lianna waxa weeye tashbiihu waa guluwun fi اlihbaat تعطيل كنا وغلو في النفي وشتان ما بين النفي والإثبات سمرت هذا التشبيه عركته الله السجي أو السجد الذي لجحد بيبو بكرلنا هذا تعطيل عركتنا وحكرلنا يا سفل الديدي ديدي ذا لجوف قادي مرك الديدي إيو أو جلانشو سجد إيو ديدي سو ما كلفوه تصير سأصدرت لما تذكره كل مشبه معطل لما دي كرو لكن والعكسنه كل معطل مشبه بصح طيب واتبعوا وحي راعين أهل سنه قول الله إله إله سير راعين عز وجل أويري ليس كمثله شيء وهو السميع البصير آيات أصل كأوأة لولا الركني mubtadicada iyo nimankaasi dawaa'iftiiyo firaqana dhuunta u gashay si ay ka yeelaanna ay garan waayeen waa ayadan waa miisaan miisaanka labadiisii kafadood waa laysa muusan ahaanin ka milihi mid uu la mid yahay alle shay-un shayna muusan ahaan laysa muusan ahaanin shay-un shayna ka milihi alla mid lamida muusan ahaan wa huwa alle alsamiicu midka maqlo weeye maqalka badan albasiru ee aragga badan wey u fiirso ahlusunna marka laba tiir bay ku dhisan tahay asalkoodaasi tiirka koobaadi waxa weeyaan waa nafyu tamhiil watashbiih soo ma asalkaa waxaa ku tusay laysa ka milihi shay unbaa ku tusay asalka labaadi waxa weeyaan ihbaatu alsifaat lilahi tabaaraka wa tacaala على وجه يليق به أصل كان محاك تصي وحاك تصي وهو السميع البصير إذن إثبات بلا تمثيل هذه تصيب تصيص إثبات الصفات مع النفي التمثيل والتشبيه تصيب تصيص خلاصة مذهب كأهل السنة والجماعة كاوي مرك في رقدي هذا عن صوت شغلين ما تضع آيدو وذر الدديك oo qoladii ilaahay ku shabahay khalqigiisa ee sifaadka ilaahay yidhi sifaatka khalqigay u egyihiin waxaa radiday laysa ka milihi shay-un baa radiday halkaa mushabiha iyo wixii la halmaala meeshaasaa lagaga takhalusay nimankii sifaadka ilaahay diiday ee mucatilada ahaana waxaa ka takhallustay wa huwa asamiicu albasiir mid walba sifuu xambaarsan yahay asamiic waa magac sifatu samci buu xambaarsan yahay albasiir waa magac sifatu lbasar buu xambaarsan yahay soo ma jeed marka waxa weeyaan waa labadaa tiira asaasiga ah hadday aayaddaa fahmi lahaayeen taqriiban warkuba waa iska dhammaana ayib laakiin mushkilada ku dhacday baa waxa weeye inta badan nimankan mutakalimiinta iyo firaqdan iyo waxaan waxa lumiyey marka horeba kitaab ilaahayba wax laga raadin maayo sunno nebiya axaadiistii rasuul ka sugnaydba wax laga raadin maayo saxaabadii iyo wixii ka soo aroraya aahaartii wax lagu dhisi maayo xaggee la aadayaa waxaa la aadayaa falsafo iyo caqliyaad baa la aadaya saas daraaddeed waxaad arkaysaa kutubta yani cilmulkalaamka bal idinku waxaad akhridaan kutubtan hadda maalan ashaacirada iyo soomaalida wax ka haysatay wax kuma mayna ka haynin wax kuma mayna ka hayn kutubtaasi waxa weeye inaad ama aayad qur-aana ama xadiis ka heshaay way yarta mar mar naadir laga yaabaa isagoo radin raba ma aha da inuu daliishanayo ogow isaga oo raba inuu ka takhalluso oo taxriifiyo baa laga yaaba marmar inuu soo qaato amaa xadiidka xaggiisa isaga iskaba dhaaf iyagu muflisiin bay ka yihiin saas mana maba maba yaqaanaaba mushkila marka waxay ku dhacday mar haddii labadii masdar ee diintaba laga qaadanayay ay jaahil ka noqdeen oo falsafo iyo waxay caqliyaad ku magacaabeen ku doorsadeen inay lumaan marka waa xaq inay lumaan waa xaq wey maanaa saas weyaan ayib wakamaa warada alqur'aanu bidikri lyadayni biqowlihi limaa khalaqtu biyadaya hadalkaas dabcada cali khalluuf eedu intiina badan haysataan waa ka go-an yahay taqriiban waa hadal aayad iyo saddex xadiid aayadda qaybteeda ka mid a ah. waxaan u jeedaa laba aayadood iyo saddex xadiid hadal kooban oo uu imaamku kuu keenayo waa ka go-an yahay dabcadiina soo saas ma Ah, wakamaa warada alqur'aanu bidikri lyadayn idinkuma qoran kuwa kale la fiirsada ayb wakamaa sida warada uu usoo arooray alqur'aanu qur ugu soo arooray bidikri lyadayni labada gacmo sheegitoonkooda biqowlihi uu ugu soo arooray limaa khalaqtu biyadaya wa qowlihina wuu ku soo arooray ah. bal yadaahu mabsuutataani yunfiqu kayfa yashaa macnaha waxa weeyaan aayaddaa hore sida ay labada gacmood ugu soo arooreen ayaa aayad kala jirto iyadana ay ku soo arooreen labada gacmood oo ah bal yadaahu mabsuutataani yunfiqu kayfa yashaa bal iskaba dhaafa yahuud baa la radinaya hadalkoodii in yani waxa way ilaahay subxana wa tacaala ay dheheen waa waa bakhiil ayb waxaa la yidhi bal yadaahu iska dhaaf alla subxaana wa tacaala inay gacmihiisu laaban yihiine warkaasi ma jiree yadaahu labadiisa gacmood mabsuutataani laba la fidiyey wa yunfiqu alla wuu nafaqeeyaa khalqigiisa kayfa yashaau siduu doonu u nafaqeeya marka yadaahu labadiisa gacmood baa le yadayadii suuraddii aayaddii hore isku midihi saas macnaha laba gacmood oo xaqiiqiyo ilaahay leeyahay oo cadamadiisa u qalanto siday yihiin iyo kayfiyadooda aanaan garanaynin kuwa khalqigana aan shabihin qacan ayay macnaha labada aayadood sugeen ayb wawaradat alahbaaru asixaaxu can rasuli illahi sal lay slm waxaan u malaynayaa wa kamaa waradadaas in ay jawaabteeda ama hadalku uu dhacayo waradat alahbaaru asixaaxu can rasuuli illahi sal ly slm oo labada waaw ee uu isdaba dhigay mid inay siyadataan u malaynaya wa waradat alahbaaru midiin qoray waradad midiin qoray waaw keliya saasaa sax saasaa sax haddii kale hadalku meel uu ku biyo shubanayo meel uu ku hoorsanayaa la waayaya saas macana wakamaa warada siday ugu soo arooray alqur'aanu qur'aanku ugu soo arooray wakamaa warada siday ugu soo arooray alqur'aanu qur-aanku u soo arooriyey bidikri lyadayni ugu soo arooray labada gacmood sheegidooda biqowlihi uu yidhi limaa khalaqtu biyadaya iyo wa qowlihi bal yadaahu mabsuutataani yunfiqu kayfa yashaa sidaasoo kale sidaas si uu qur-aanka ugu soo arooray ayaa waradad ay u soo aroortay hadalkoodakasudhaay ayaa waradad ay u soo aroortay alahbaaru axaadiistii alsixaaxu ee sugnaana ee saxiixa ahaa can rasuulilahi bay uga soo arooreen sal lay waslam bidikri ilyadayni bay ku soo arooreen gacmaha gacanta sheegiddeeda gacanta sheegiddeeday ku soo arooreen ka khabari maxaajati muusa wa aadam sida xadiidkii yani caanka xadiidka loo yaqaano maxaajati muusa aadam wa aadam xadiidkii doodii dhex martay aadam iyo muuse iyo wa qowlihi nebiga odhaahadiisa uu lahu isaga ku yidhi may wa qowlihi aadam dheh iyo wa qowlihi aadam odhaahdiisii lahu uu muuse ku yidhi khalaqaka allaahu may muuse dheh wa qowlihi muuse odhaahdiisii له آدم كيري خلقك الله الله كو أبو ري بيده كعنتي سكو ري آدم وأسجده سجودي لك أذيك ملائكة هنا وكو سجودي حديث كاسبا كمينة ومثل قوله إعراهدي سأويري لا أجعل صالح ذرية من خلقته آه. ومثل قوله أراهدي سأو نبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي laa ajcalu yeeli maayo buu rabbi yidhi saalixa duriyati man cid caruurtood caruurtaa kuwoodii wan wanaagsanaa khalaqtuhu aan abuuray biyadaya gacantayda labadayda gacmood aan ku abuuray kaman cid oo kale kala mid dhig maayo qultu aanu idhi lahu isaga kun ahow oo fakaana ahaa iyo wa qowlihii odhahdiisa uu yidhi nebigu sal lay waslam khalaqa allahu alla wuu abuuray alfirdowsa jannada firdowsa biyadii gacantiisu ku abuuray adiga labadii aayadood saddex xadiid buu daba dhigay oo mid walba gacanta ku tusaya sifatulyadi miiaal ahaan buu usoo qaatay markuu qaacidatu sifaat taqriiriyey ahlu sunna say ka qabeen buu tusaale ahaan ilaana qawaacidu sideedaba haddaan amilo loo samaynin caddaan mayso miaal ahaan buu marka sifatulyada u keenay saddex xadiid buu keenay xadiidka hore waa xadiidkii ku saabsanaa hadalkii dhex maray nabiyullaahi muusa calayhi salaam iyo nabiyullaahi aadam calayhim asalaam jamiican xadiidkaasi waa xadiidka abu hurayra radi allahu canhu ayaa warinaya wuxuu leeyahay rasuulku sal lla lay waslam ixtaja aadamu wa muusa aadam iyo muusa xujaytamay faqaala muusa yaa aadamu anta abuuna khayabtanaa wa akhrajtanaa min aljanna muusa aadam wuxuu ku yidhi aadamow aabbahanaa tahay waadna hoojisay oo jannadii baad naga soo saartay buuri kadaeb iyo balaayaad lugta noo gelisay buuri maxaa yeelay jannada inaad nagaga soo saaro adaa sabab u ahaa waay meeshaasaan iskaga dhalan lahayn oo ku kori lahayn oo hawshanadu kadeedkan adduunyada maana imaan marka yani waxway adaa waxaa sabab u ahaa buuri wuu ku eeday fa qaala lahu aadamu aadam baa wuxuu ku yidhi anta adugu muusaa muusaa ta istafaaka allaahu bikalaamihi ilaahay baa hadalkiisa kuu doortay inuu toos kula hadlo wakallama allahu muusa takliiman ayb wahaa laka biyadihi wahaa laka biyadihi gacantiisuu alla wax kuugu qoray ayb ataluumunii calaa amrin qadarahu allahu calaya qabla an yakhluqanii biarbaciina sana buu ku yidhi ma waxaad igu eedaysaa wax ilaahay igu qoray oo horay u qornaa intuusan i abuurin afartan sano ka horba sii qornaa miyaad ah, muuse igu eedaysaa adigoo kaliimullaahi ah oo ilaahay ku doortay oo kula hadlay miyaad arrintan hadda anigu eedanaysaa wax sii qornaayoo igaba horreeyay qoraalkiisu markaasaa nebigu wuxuu uhi sal lla lay waslam faxaja aadamu muusa aadam baa ka reeyey ah, waa laga garhelay macnaha aadam baa muuse ka garhelay maxaa yale waxaan wax dhacay buu ahaa waxaan hadduu dhacay oo wax dhacay uu yahay oo qalad dhacay uu yahay lagana toobad aqbalo ilaahay ka toobad aqbalay addoonka sidiisaba khalad intuu galay ilaahay ka toobad aqbalay laguma eedo saas man laguma eedo marka muuse laga garhelo macnaha ujeeddadu maxay tahay marka qasadku waxa weeyaan hadda wakhata biyadihi ah. wakhata biyadihi riwaayadaasay kusoo aroortay laakiin riwaayadan hadda inoo taalla waxaa ku taalla inuu ku yidhi nebi muuse calayhi salaam inuu ku yidhi aadam khalaqaka allahu biyadihi wa asjada laka malaa'ikatahu malaa'igtiisu ilahay subxana wa tacaala uu kuu sujuudiyey bukhaariyo muslim baa soo saaray kaas isagu sidaas wayna ku caddaayo sifatulyad baa ku cad ayb xadiidka labaad oo ah laa ajcalu saalixa duriyati man khalaqtuhu biyadii ama biyadaya kaman qultu lahu kun fakaana xadiidkaas waa xadii xadiiulqudsi wey asalkiisu xadiid qusigu wuxuu ahaa malaa'igta waxay ku tidhi rabbi yaa rabbi acطayta bani aadam addunyaa ya'kuluuna fiiha wayashrabuun malaa'igta ilahay waxay ku tidhi rabbi ow ibni aadamka waxaad siisay adduunyada say doonaan bay u cunayaan waa cabbayaan wayarkabuuna wayalbasuun way fuulayaanoo waa labisanayaan wanaxnu nusabixu bixamdika walaa na'kul walaa nashrab annaguna tasbiixdaada un baan ku mashquulsannaha wax ma cunayno wax ma cabayno walaa nalhu ah, walaa nalhu mana yani waxa weeye ma daahayno ah. lahwiga waxaa la yidhahdaa bimacnaa yani waxyaalaha lagu daaho lagu daaho inta badan waxyaalaha yani maskaxdu ku daahdo laisku maaweeliyo ayaa lahwiga la yidhahda lacibkaa ka yara gedisanoo lacibka waxaa la inta badan loo isticmaalaa waxyaalaha jidhku ku ciyaaro maaweelada jidhka maaweelada maskaxdana waxaa la yidhahdaa lahwi baa la yidhahda Ah, walaa nalhu saas maana ayib marna isku mid bay noqdaan sidaasay ku yidhahdeen markaasaa waxay yidhahdeen malaa'igtii fakamaa jacalta lahum اddunyaa fajcal lana alaakhira maadaama ayaga adduunyo aad siisay annagana aakharada na sii ilma aadam adduunyaad siisayoo sidaa u cunay u cabeeyaane annaga aakhara na sii malaa'igtaasaa soo jeedisa waa xadiidku siduu leeyahy markaasaa allah wuxuu saalixa duriyati man khalaqtuhu biyadaya kaman qultu lahu kun fakaan malaigtu ilahi u jawabay subxana wa tacaala ka dhigi maayo buu yidhi cidda aan labadayda gacmood ku abuuray carruurtiisa kuwooda wan wanaagsan ka dhigi maayo sida kuwa aan idhi ahaada oo ahaaday oo kaleeto yacnii amarkayga uun kuwo ku abuurmay oo malaa'igta ah iyo aadamoo labadayda gacmood aan ku abuuray caruurtiisa inta wanaagsanaata isku mid ka dhigi maayo mana inta wanaagsanaata adduunkana way leeyihiin aakharana way leeyihin mana aakharana jannada iyagaa iskale xadiiskaa wey marka xadiiska uu deliishanayo uu meesha keenay maqsuudka hadda uu ka deliishanayana waxa weye laa ajcalu saalixa duriyata man khalaqtuhu biyadaya yadaya oo aadam laga wado markaas aadam laga wado mana ayb laakiin xadiidku هذا البضم باكوتشرا حق الحديث حديث كاس آه، كتب بضم صوصات فعلا الإمام البيهقي عليه رحمة الله وقصة صاري أسماء وصفاتك شعب كان وقصة صار شعب الإيمان ديلمي في الفردوس طبراني في مستنش مسند الشاميين من حديث جابر بن عبد الله ابن جوزنا العلل المتناهية طبراني في الأوسط آه، كذلك hayruhum baa xadiidka soo saaray hadda takhriijkiisoo fara badan kama gaari karayno laakiin wax yar baan ka ishaaraynaa wax yar baan ka ishaarayna xadiidkaasi horta waa la laysku khilaafsan yahay culimmada xadiidku sixadiisa iyo dacfigiisa taasi horta waa mid asheekh axmed shaakir fii tacliiqihi cala ataxaawiya xadiidka wuu saxiixiyey waxaa kaloo isaguna saxiixiyey ninka iska leh naqdu daarimi xaqiijiye isagana tacliiqiisa uu naqdu daarimi alimaam daarimi naqdigiisa uu yani waxa weeyaan isagana waxaa la yidhahdaa mansuur asimari baa la yidhahdaa isagana xadiidka ninka taqriiban intaan arkay ugu taxqiiq ahaan iyo duruqdiisa iyo ninka ugu ron way isagana xadiidka markuu aad uga hadlay akhiiran wuxuu sugay inuu xadiidku uu saxiix shaykhu اlalbani caleyh raxmat ullah isagu xadiidkaa wuu daciifinaya xadiidkaas wuu daciifinaya laba meelood buu kaga hadlay intaan arkay horta daciifada wuu kaga hadlay ninkii doonaya inuu u noqdo silsilat اlaxadiid daciifa afar kun sagaal boqol iyo siddeetan wuu kaga hadlay meeshaas hadalka uu sheekh albani xadiidka ka yidhi waa hadal aada u gaaban wa wuxuu yidhi daciifun akhrajahu lbayhaqiyu fii shucab liimaan xataa masaadirta xadiisku ku soo arooray shucab liimaan basuu ka tilmaamay ayib waxaa kale uu ka soo guuriyey imaam lbayhaqi inuu yidhi fii hubuutihi nadar xadiidkaa sugnaantiisa nadar baa ku jira firaa ku jirta albaani caleyh raxmat ullahi wuxuu daba dhigay wa cilatuhu ima narsi hada fainii lam acrifhu wa ima hishaam ibni camaar fainahu maca kownihi min shuyuukhi lbukhaari faqad kaana yatalaqan intaasuuba kaga baxay xadiidka markuu daciifiyey wuxuu yidhi cilladiisu xadiidka ninka narsi la yidhahdaa ku jira bu mana garanin buuhi ninkaas talabaadna hishaam ibnu camaar baa ku jira sanadkiisa inkastoo uu shuyuukhda bukhaari ka mid yahay haddana kaana yatalaqan wixii loo sheegaba uu iska qaadan jiray talaqunka saas ale dad waxaa jira aaban ka fiirsanin bu wax loo sheego xadiisba haddii la yidhahdo iska qaata saas maana taqriiban markay weynaadaanoo da'du timaado inta badan dhacda hadalkaas wuxuu ku leeyahay sheekh albani caleyh raxmatullah yani waxa weeyaan nambarka aan sheegnay daciifada laba laba waxaa ku jira ikhlad baa ku jira meeshaas oo iyadoo lafteeda in la baaruurujin mudan daciifada waa midda koowaade horta sheekha wuxuu qoray cabdullaahi ibnu saalix annarsi waa ninka uu leeyahy ma garanayo sawaabkuna waxa weeye kutubta kale marka la fiiriyo waxa weeyaan cabdurabbihi ibnu saalix alqurashi meeshaa horta waxaa galay tasxiif baa galay ayib mas'alada labaadna waxa weeyaan iyadana yacni takhriij fiican oo dheer muusan muusan muusan samayninoo masaadirta iyo duruqda xadiidka istiqsaam muusan ku samaynin sheekh albani caleyh raxmatullah yacni daciifada raqamka aan sheegnay laakiin hadalka hadal ka fahfahsan yuu leeyahay oo uu kaga hadlay xadiidka wuxuuna ku yaallaa tacliiqiisa uu taxaawiyada tacliiqiyey ayadana safxada saddex boqol iyo shan ayuu hadalkaa ka dheer ku leeyahay sheekh albani cali raxmatullah oo weliba istidraag uu ku samaynayo axmed shaakir saxiixintiisa uu ka daba tegaya oo macnaha waxa weeyaan nihaayadiisi khulaasadiisu ay tahay xadiidku inuu daciifiyo cinda sheekh alalbani caleh raxmatullah xadidka waa daciifin laakiin axmed shaakir iyo ninka muxaqiqa isagana naqdi daarimi way saxiixinayaan xadiidku waa sugan yahay bay leeyihin xadiidka khulaasadiisa markii si fiican asaaniiddiisa loo loo fiiriyo baxfiga laga qorayna la fiiriyo waxaad mooddaa in uu yacni xoog badan yahay qolyaha leh xadiidku waa sugan yahay taasaad muddaa ina xoog badanta lan insha allahu lakin insha allahu tacaala bal aan yani wax darsigeenna soo socda wax yaroo tafsiila aynu dib ugaga noqono hadda laakiin intaas iyo masaadirtaas ayaynu insha allahu tacala kaga baxaynaa culimmadu maa bayna musaxixin wa mudacif bay isu dhex yaalaan masaadirtaa ninkii u baahanna meesha ha ugu noqdo saas manaa ayib xadiid waa midka midkaa ah. xadiidka labaad oo ah khalaqa allahu alfirdowsa biyadihi isagana anu imaadno xadiidkaas khalaqa allahu alfirdowsa biyadihi isagana waa xadiid rafcigiisa sariixan la rafciyo uu daciif yahay bayhaqi baa soo saaray alimaam daaraqudni fi sifaat buu kusoo saaray ibn abi dunya fii sifat ljanna uu kusoo saaray abushaykh fi lcadama abu nacaym fii sifat ljanna isagana ayay kusoo saareen lafdigiisuna waxa weeye ina allaha khalaqa alaaata ashyaa saddex shay buu ilaahay abuuray subxaanah wa tacaala biyadihi gacantiisa ku abuuray khalaqa aadama biyadihi wa khalaqa atawraata biyadihi wa qarasa alfirdowsa biyadihi allah subxaana wa tacaala aadam wuxuu ku abuuray gacantiisa towreedna gacantiisuu ku qoray firdowsna gacantiisuu ku beeray jannatlfirdows xadiidka lafdigiisu waa sidaa alfaad kalena wuu leeyahay xadiidkaas marka bi lafdi iyo masaadirta iyo maraajicda aan sheegnay asagana rafcigiisa waa daciif baa la leeyahay in la rafciyo oo macnaha waxa weeyaan maalan muxaqiqa xaqiijiye kitaabu sifaat oo imaamu daaraqutni u leeyahy waa ninka la yidhaahdo maxamed ibnu yaxya alhamdani kitaabka waxaa muqadimadiisa iskale taqdimada u sameeyey asheekh muqbil ibnu hadi alwaadici wuxuu leeyahay isagu xadiidku waa mursalun daciifu lisnaad waa mursal marka koobaad oo taabici weeye ninka yani waa saxaabi yar waay oo taqriiban riwaayaat yani xukumka riwaayadiisu riwaayaadka taabiciinta oo kale la xukumta waa mursal sanadkiisuna waa daciif laakiin wuxuu daba dhigay xadiidku isaga oo mawquufa buu saxiix yahay cabdullaahi ibnu cumar ayuu ka soo arooray isaga oo sanadkiisu saxiix yahay laakiin ibnu cumar aan dhaafsiisnayn oo mawquuf ku ah lafdigiisuna waxa weeye khalaqa allaahu biyadihi arbacata ashyaa afar shay buu ilaahay gacantiisa ku abuuray aadam waalcarsha waalqalama wa jannata cadnin u fiirsa marka tii hore waxay ahayd jannatu firdows buu ahaa lafdigan ibnu cumarna jannata cadnin farqigaasa udhexe middaas ibnu cumar ka soo aroortay oo jannata cadnin ah aharkaas waxaa saxiixinaya sidoo kaleeto muxaqiqa isagana naqdi cuhmaan ibnu saciid addaarimi naqdigiisa ninka xaqiijiya isagana mansuur asimaari isaguna waa saxiixinaya aharkaas mawquufan cala bni cumar mawquufan cala bni cumar labadooduba waxay leeyihiin waa ka sugan ayib waxaa kaleeto aharku uu ka sugan yahay ninka la yidhaahdo moxamed ibnu kacbin alquradi bisanadin xasan isagana waxaa kaloo isagana ka sugan yahay aharku can kacbi alaxbaar mawquufan intoodaba waa ka sugan yahay laakiin isaga oo mubaasharatan si toosa loo rafciyey waa daciif su-aal baa marka imaanaysa su-aasha imaanaysa waxa weeye aharku hadduu isagoo saxiixa cabdullaahi ibnu cumar ka sugan yahay alaysa mima laa yuqaalu bira'yi ya alaysa mima laysa fiihi majaalun lilra'yi leanna waxa weeyaan ilaahay wuxuu gacantiisa ku abuuray oo wax lagu ijtihaadi karaa wax lagu ijtihaadi karaa maa sidaas daraaddeed hadday sugnaato cabdullaahi bni cumar inuu mawquuf ku yahay wuxuu noqonayaa marfuucun xukman buu markaa noqonaya liannahu mima laa yuqaalu fiihi bira'y waa waxaan ra'yigeli karin oo ijtihaadgeli karin sida kutubta mustalaxa muqararka ku ana haddii saxaabigu uu yidhaahdo wax aan ra'yigeli karin oo ijtihaadgeli karin isagana mawquuf ku ahaado xadiidkaasi waxaa loo yaqaanaa marfuucun xukman baa loo yaqaanaa waxaase sharti ah saxaabigaasi inaan lagu aqoonin warinta israa'iiliyaadka mid baan u baahan marka inaynu hubinno cabdullaahi bni cumar ma ka mid baa saxaabadii lagu arkay riwaaya alisraa'iliyaat mise ka mid maaha kollay intaan ogahay wax ku sheegay ma arkay cabdullahi bni camr bni caas iyo abu hurayre iyo qolyahaasaa lagu sheegay laakiin waxa weeyaan cabdullaahi bni cumar ma arkin wax ku sheegaya inuu yahay saxaabadii yani israa'iiliyaadka welintooda wax ka soo gaadheen wabittaali waxaa dhici karta xadiiskaasi yani waxa weeyaan inuu noqdo marfuucun xukman waa dhici karta maadaama uu asaxay isagoo mawquufa macnaha sheikhu alalbani caleyh raxmat ullah isaga baxi buu leeyahay aada u qiimo badan oo aad u noqon kartaan oo uu xadiidkaas kaga hadlay khaasatan riwaayada odhanaysa yani waxa weye jannata cadnin maaha jannat lfirdows ah, tan inoo taalla waxa weye khalaqa allahu lfirdowsa biyadihi soo ma midda odhanaysa khalaqa jannata cadnin biyadihi taa iyada ah iyadoo daciifaduu inkastoo uusan yani intaan akhriye ma keenin aahaartaas ibnu cumar mawquufka ku aya ma keenin laakiin midkaa marfuuca buu si fiican uga niqaashay ninkii doonaya silsilat daciif buu noqon karaa yani waxa weeyaan raqamka boqol ah, kun baan dhila kun laba boqol iyo siddeetan iyo saddex kun laba boqol iyo siddeetan iyo afar kun laba boqol iyo siddeetan iyo shan saddexdaa meelooda isku xigta ayuu sheekh albani caleh raxmatullahi kaga hadlay yani waxa weeyaan wuxuuna leeyahay xadiisku waa daciif wuu daciifinaya macnaha ayib adiga inahaasi waa intii suurowday un macnaha oo ku saabsan dabagalka axaadiistaas laakiin waa xadiis u baahan in runtii juhdi madax bannaan lagu sameeyo bal buxuusta inta laga aruuriyo markaasi wax way natiijo mucayan ah laga gaadho macnaha ayib wakamaa warada say ugu soo aroortay oo kale kamaa warada siduu ugu soo alqur'aanu qur'aanku labada gacmood sheegiddooda biqowlihi uu yidhi limaa khalaqtu biyadaya iyo wa odhahdiisa bal yadaahu mabsuutataani uu yidhi yunfiqu kayfa yashaa sidaasoo kale ayaa waradad ay soo aroortay alahbaaru waradad ay soo aroortayde alakhbaaru axaadiistii alsixaaxu ee saxiixa ahayd can rasuulillahi ee uga soo aroortay sal ly slam bidikri lyadayn bayna ku soo aroortay labada gacmood sheegiddooda ka khabari maxaajati muusa wa aadam sida xadiiska aadam iyo muuse doodoodii hadalkii dhex maray ku saabsanaa oo kale wa qowlihi iyo odhaahdiisa uu yidhi meeshaas waxaan u malaynayaa waxbaa isdaba marsan lianna khalaqaka allahu biyadihi wa asjada laka malaa'ikatahu waa xadiidkii shafaacadan u malaynaya wallahu aclam markii ay ahlulmaxsharku aadam u tageen waa kuwii ku lahaa khalaqaka allaahu biyadihi wa asjada laka malaa'ikatu soo saas maahayn xadiidka ku soo arooray dooda nebi muuse iyo aadam lafdiga ku soo arooray waxa weeyaan wakhata laka biyadihi laakiin lafdiga halkan yaalla aad waxaan uga shakisnahay inuusan ku imaanin dooddii muuse iyo aadam dhex martay ee uu ku yimid xadiidu shafaaca bal xaqiijimay u baahan tahay insha allahu tacala aan dib usoo fiirino laakiin lafdigani wa qowlihi lahu xadii inuu xadiid iska dhex galay baan u malaynaya mualifka wallahu aclam bal waynu hubin doonaa ayib wa qowlihi odhaahdiisa uu lahu isaga ku yidhi sidaa hadda u wado marka waxay noqonaysaa wa qowlihi aadam yani muuse odhaahdiisa lahu uu aadam ku yidhi khalaqaka allahu allah ku abuuray biyadii gacantiisu kuu abuuray wa asjada wuu sujuudiyey laka adiga malaa'igta buu kuu sujuudiyey ishkaal baa halkaa imaan karo lowsdino aayaddu laba gacmood bay sheegtay xadiidkuna hal gacan buu sheegay soo ma aayad kalena gacmo badan bay sheegtay mima camilathu aydiina ancaaman soo ma adiga waxa weeyaan aydiidana tacdiim baa loola jeedaa iyo damiiruljamco loo idaafeeyey baa loo jamciyey asay culimmadu leeyihiin yacni mufradka markii biyadihi la yidhaahdana waa mudaaf oo waa mufrad mudaafun ilaa ilaa damiir mufradka haddii macrifo loo idaafeeyana inta badan cumuum buu faa'iideeyaha akar min waaxid buu faa'ideynaya saas daraaddeed laba gacmood buu ilahi leehy subxaana wa tacaala amaa labada aayadood ee kale sidaasay culimmadu kala odhanayaan macnaha wa mila qowlihi iyo odhaahdiisa uu yidhi sala allahu alay wasalam uu yidhi laa ajcalu saalixa duriyati man halkaa iyadana mila qowlihidaas laakiin qawlihi tacaala waay haddii aan markaa wax loo soo qadarayninoo wa mila qawlihi sala allahu alayhi wasalam raawiyan can rabbihi haddaan saa loo soo qadarin lanna xadiisku xadiis wa rabbi wuu yidhi wa tacala wuxuu yidhi laa ajcalu yeeli maayo saalixa duriyati man khalaqtuhu ciddii aan abuuray carruurtiisa kuwooda wan wanaagsan biyadaya labadayda gacmood aan ku abuuray caruurtaasi ka yeeli maayo kaman cid oo kale khalaqtu aan abuuray ah, kaman cid oo kale ka dhigi maayo qultu aan idhi lahu isaga kun ahow oo fakaana ahaaday oo malaa'igtii marka laga wada ah, cid aan amarkayga ku abuuray cid aan gacantayda ku abuuray isku mid ka dhigi maayo saas way hadal xadiiskaasi marka waa xadiiskaynu ka hadalnayo yacni waxa weeye waxay u badan tahay inuu xadiisku sugan yahay wa mila qawlihi iyo odhahdiisa oo kale uu yidhi ah, iyo wa qawlihi dheh odhaahdiisoo kaleeta uu yidhi sala allah alay wasalam uu yidhi khalaqa allahu alla wuu abuuray alfirdowsa biyadihi gacantiisuu ku abuuray ayadana waxaynu yidhi xadiiskaasi khulaasadiisu wuxuu ka sugan yahay cabdullaahi bni cumar mawquufan xukmu rafci inuu yeeshana waa suroobi kartaa wabillahi towfiiq sal allahuma w cala nabiyina muxamedi wala ali w saxbi